waxaan markaa noo daatay in dawladda turkigu ay leedahay eh, awood eh, siyaasi ah iyo rabitaan ka dhaba oo ay doonaysay in ay ku taageerto eh, wadahadalada labada labada dal udhexeeya markaa labada geesoodba way soo dhaweyna codsiga dabeete waxaanu si aad kawa qabtaanba ku kulanay magaalada istanbul ayaanu sanadkan iminka aynu ku jirnay bishii afaraad horaantiisii aanu kulan ku yahay kulanka labada geesood mas-uuliyiin ka socda oo shan xubnood ah waan ka mid ahay geesta somalilan geestoodana wasiirkooda arrimaha daakhiligu uu hormood ka yahay ayaanu ku kulannay magaalada istanbul eh, dhowr cishana waxaan ka wada hadalnay farsamo ahaan bal in aan dib ugu noqono heshiisyadii hore eh, isla markaana aanu u eegno arrimaha na dhex mari kara iminka iyo halkaan halkaa uga wareegay eh, kulankaa laba cishuu noo socday si qoto dheer baanu u wada hadalay arrimo siyaasadeed iyo arrimo nabadgelye iyo arrimo horumarba aanu ka hadalay eh, waxaana aanu eh, usoo jeedinay markaa hindisayaal eh, aanu u gudbinay labada madaxweyne saddex iyo tobankii bisha bisha bishii afraad aanu u gudbinay oo iyaguna shirka kasoo qayb galay isla markaana markii dambe lagu heshiiyey qodobada markaa shirka kasoo baxay ankara waxay ahaan toddoba qodob oo aan jecelahay inaan halkan mudanayaasha sharafta loogu akriyo qodobka ugu horeeya wuxuu leeyahay labada geesood waa somalilan iyo soomaaliya waxay labaduba ku heshiiyeen in ay dib usii bilaabaan wadahadalkii muddada xidhnaa labo waxay labada geesoodba heshii ku heshiiyeen oo saxeexeen in la ogolaado waxaa wixii heshiisa ah ee dhex maray dawladda somalilan iyo dawladdii kumeelgaarka aniga ah sheekh shariif sheekh axmed heshiisadii aanu gallay ee qeex iyo qaabka wadahadalka in laba dowladood oo somalilan iyo soomaaliya laydha ay yihiin waxa wada hadlaya arrimaha laga hadlayaann arrimahaas mustaqbalka siyaasiga labada dal iyo arrimaha iskaashiga labada dal dhemarka meesha caalamkuna ay taageer in qaabkaa lagu heshiiyey ay labada geesood ma ogolaadaan taana waa lasoo dhacay qodobka saddexaad waxaa e, lagu heshiiyey in e, wadahadalka somalilan iyo soomaaliya e, uu yahay wadahadal caalami ah international forces wadahadal iyo dariiq caalami ah oo caalamku uu qayb ka yahay oo talo iyo ariba ka ka ku lahan karo dawladda caalamka oo ay facilitation iyo fogeynba u sameeyaan beesha caalamku qoobka afraad waxaa lagu heshiiyey in mucaawanada caalamku bixiya ay somaliland hesho oo dawladda soomaaliya aanay carqaladeyn carqalad ku noqon oo ay si toosan dawladda somaliland wixii mucaawinada dunida ay imika ka hesho iyo wixii dheeraada dunidu ay ay ku baaqdaba inay somalilan macaawinada kusosho qodobka shanaad waxa uu hoosta ka xariiqaya oo caddaynaya in labada geesoodba ay danaynayaan in la xoojiyo iskaashiga xagga amniga ee labada dal waxaanu isla qirnay in nabadgelyadu tahay arrin saamayn eh, gobolka oo dhan ku wada oo somalilan iyo soomaaliyaba saamayn ku yeelan karta amnigooda iyo nabadgelyadooda marka arrintaa in iskaashi xoog leh laga galo oo dhinacyo badan leh oo dhinaca tababaradu ay kamidka yihiin eh, iyo helsi fadhiista de xogta oo la wadaago eh, iyo wada shaqaynta xagga amniga qodobka lixaad ee aanu ku heshiinay waxa weeye in wareegga labaad wareegga kaa ku xigee wadahadalka uu muddo sagaashan cisha gudahood uu ku dhaco oo labada dalba ay isugu yimaadaan dalka eh, turkiga mar labaad muddo sagaashan cisho gudahooda qodobka ugu dambeeya toddobaadna waxa uu isna qeexaya oo ka mamnuucaya labada geesoodba somalilan iyo soomaaliya in ay iska ilaaliyaan hadalada xanafta leh ee xumayn kara niyad wanaagga iyo habsamiyo socodka wadahadalka labada dal iyo wax allo wixii kale ee action ah ama tallaabo ah ama qaraar ah ee wax yeeli kara sidii wadahadalka u socday in labada geesoodba ay iska ilaaliyaan ayaanu ku kushi toddobada qodob ayaa ka baxay shirka turkiga ugu dambeeyey labada geesood ay yeesheen waxaananu sidaan sheegay aanu ballansannahay in muddo sagaashan cisho ah gudahood aanu ku heshiino aan ku wada hadalno oon iskugu nimaado waxaan jecelahay inaan qodob yaroo kale ku daro oo ah xiriirka somaliland iyo hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa xafiisyadeeda caam ahaan waxaad maqlayseen dhawaan in arrin xagga maamulka hawada iyo diyaaradaha inay nimka somalilan iyo soomaaliya ay arrinkaas ku qabteen waxaa jeclay arrinkaa inaan taabto iyo go'aamadii qaranku ka qaatay iyo qorshaha nooga degsan inaanu arrintaa kaga hawlgallo sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ayay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay go-aan qaraar ka soo saartay golaheeda amnigu uu qaraar ka soo saaray magaalada new york qaraarkaasi waxa uu ku baaqayay in maamulka hawada iyo hagidda diyaaradaha ee wixii laisku oran jiray soomaaliya oo dhan mar haddii dawladdii soomaaliya dhexeberiga ay dhacday in ay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa la wareegto maamulkeeda oo ay ka warhaysa iyada diyaaradaha soo gelaya hawada somalilan iyo soomaaliya guud ahaan wixii soomaaliya laisku oran jiray berigan oo dhan in laga maamulo xafiis u n t ay ka samaysay magaalada nairobi ee dalka kenya ilaa inta marka qoraalkaasi wuxuu qoraya maamulkaasi wuxuu iyo intu ay faraha ku haynaysaa ilaa ilaa inta ay dhalanayso dawlad soomaaliyeed oo wixii soomaaliya laysku odhan jiro dhan gacanta ku wada haysa ilaa intay dhalanayso waxaa arrintaa maamulka gacanta ku haynaya xafiis ka tirsan jamciyadda xurmaa ka dhexaysa looga dhigay magaalada nairobina center arrinta halkaasay fadhiday xafiiskaasaa innaga iyo somaali soomaaliyaba hawadeeda laga wada maamulayay ilaa markaa waa muddo sagaal iyo toban sanadood imkaa laga joogo Eh, arrintu halkaasay ahayd somaliland iyo soomaaliyana si wada jira ayay ula xidhiiri jireen xafiiska oo wixii hawle halkan looga baahdo looga looga looga shaqayn jiray xisaabaadka iyo lacagta halkaa lagu qabto ila diyaaradahan waxaa laga qaadaa ina dul maraan lacag marka waxaasoo dhan xafiiskaasaa ah intuu qabto dabeedna wixii somaliland leedahayna eh, meel soo marin jiray somaliland soomaaliya ku beegana soomaaliya markaa wixii jira inta badan dee soomaaliya hay-ada eh, caalamkunbaa ka shaqayn Eh, arrintu halkaa markay u fidhiday waxaa dhawaan bishan eh, aynu ku jirnay iminka bartankeedii waxaa soo baxay go-aan dawladdan soomaaliya imika cusub ee xamar wasiirka arrimaha u qaabilsan u soo saaray uu leeyahay maadaama aanu imika nahay dawlad soomaaliyeed oo duniduna ay ictiraaftay eh, waxaan u sheegaynaa hay-adda un-tu inay nagu soo wareejiso bishan juun ee imika afarta cisho shanta cisho ka hadhay kawdeeda maamulkii xawada ee wixii soomaaliya laisku waran jira o dhan oo somalilan iyo soomaaliya iminka kala ah in aniga lagu soo wareejiyay buui anigoo ah wasiirkii soomaaliyeed ee arrimaha qaadaysa jimciyadda qurumaa ku dhaxaysana lix bilood hanoo diyaariso oo bisha juun kawdeeda ilaa bisha labayo tobanaad dhammaadkeeda sidii aanu awoodda aanu u hirgelin lahayn uga shaqayn lahayn kabasitiga iyo hawlaha naga caawiso sanadka dambe awalkiisana annagaa maamulka la wareegina boqolkiiba kiiba boqol imikana si kumeel gaar ah aanu bishan juun kowda aynu la wareegno lix biloodna hana lagu taageero hana la tababaro tababar iyo dhaqaalaba hana la siiyo sidaan hawshaa u gudan lahay arrintaas markay soo baxday waxaanu anagu xukuumad ahaan ka galnay shirar waxaanu u aragnay in jamciyadda culamaha ka dhaxaysa ay arrintaa ku degdegtay marka ugu horeysa oo labadii qaybood ay arrintani khusiisay xitaa haddii go-aan la qaadanayo in labadii dale arrintan khusaysay horta laiskugu yeero laga tasado qaabka markaa looga guurayay arrimaha goyna fikr iyo talabaay somaliland iyo soomaaliyaba ku yeesha taasi waxaan u argayna meelkadhac ay ku ahayd jimciyadda qurmaha qodobka kale ee soomaaliya meelkadhaca soomaaliyana ay meelka ka dhacday waxaa weeye qaraarkii u n t wuxuu qoraya marka ay timaado dawlad soomaaliyeed oo wixii laysku oran jiray soomaaliya oo dhan gacanta ku wada haysa oo maamul kuri ka jiro markaasaa markaa resolutionka la baabinaya o lagu wareejinaya xaqiiqda jirtaa maanta waxaa weeye eh, somaliland iyagooba dal gaara oo madax banaan oo aan shaqo ku lahayn duniduna og tahay eh, soomaaliya laakiin soomaalidii kale lafteeda eh, ayaa imika dawladda dhexe ee soomaaliya gacanta ku wada marka lagaba lagaba yimaada ee somaliland marka qaynuunka waxaa muuqata in aan sidii u ahaa xitaa qaynuunka marka dib loogu noqdo laftiisa inaan inuu haa aan aan loo fulin oon loo eegin dhinaca kale waxaa kaloo iyana noo muuqatay in jimciyadda qurumaha ka baxaysa ay ilaa intii dawladdan nimanka cusub ee soomaaliya dhalatay go-aamo kuwa la mid ah aada moodday inay inay ka baxayaan marka arrimaha anagoo ka duulayna waxaanu si kumeel gaara ah, aan u hakinay duulimaadkii diyaaradaha ay ku imanayaan halkan diyaaradaha jimciyadda qurumaha ka baxaysa oo keliya maa kuwa ururka midooda ah yurub maa kuwa kale maa kuwa bamisirka maa kuwa sida gaarkaa loo leeyahay maa kuwa kale dalka yimaada flightska un tu leedahay anagu arkayna un in xil ka saarna arrintaa xilkaana ay ku fashilantay eh, iyaanu si kumeel ah aanu eh, aanu u joojinay waxaanu ka dalbanay inaanu wada hadal arrinkan ka galno oo aanu ka wada hadalno sidii arrintan loo xal loogu lilaha maanta oo bisha shan iyo labaatan tahay waxaan ku ballansanay in dalka ay yimaadaan saraakiil ka socota un magaalada new york dalka maraykanka iyo kuwa kenya ee arrimahan kuusoo hadlay shirkii maanta waa lasugayna laakiin nasiib daro way kala habsaameenoo qof ka mida diyaaradihii ka ka yimaadeen markaa shirki dib buu dhacay maanta loogu talagalay waxaan rajaynahay wiilkan gudihiisa inuu shirkaasi qabsoomo oona dibeeta kala hadallo sidii aan